waxaan shardisanayaa meeshii aan dhaafi waayo inaan ku xalaalooboon xajka kaga baxo macnahaasaa loo jeedaa ma bannaanta mise ma bannaano ayay salafku isku maandhaafeen jumhuuru salaf saalix waxay u badan yihiin inay bannaan tahay khalafkuna sidoo kale iyaguna inay bannaantahay u badan yihiin rag yar ayaa diiday rag yar baa diiday xagga saxaabada ibnu cumar keligii baa laga hayaa oo ka sugan yahay intooda kale cumar iyo cumaan iyo cali ibn ibnu mascuud iyo camaar iyo jumhuuru saxaaba waxay qabaan inay bannaan ama ibn cumar isagu ma bannaanu odhan jiray xadaana abu quraybin muxamed bn اlcala alhamdani qaala xadaana abu usama xamaad ibn usama can hishaam bni curwata can abi abi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha dakhala rasuul اllah rasuulka ilaahi baa soo galay sal slam wuxuu galay calaa dubaacata binti zubayr ibni cabdilmualib dubaaca binti zubayr ibni cabdilmualib buu nabigu u galoo booqday faqaala lah wuxuu ku yidhi aradti lxaja xaj miyaad doonaysaa xaj miyaad doonaysaa qaalad waxay tihi wallaahi maa ajidnii ilaa wajicatan nabi allow waan xanuunsanahay tidhi wallaahi allaan ku dhartay maa ajidunii isma helahayo ilaa wajicatan mid xanuunsanoo bugta inaan ahay mooyeen fa qaala laha nabi wuxuu ku yidhi xujii xaji washtaridii waxaad qabsataa ood shardi la gashaa rabbigaa waquulii waxaana tidhahdaa markaad shardiga qabsanaysa anaa kuu meerine allaahumma allow maxillii meeshaan ku xalaaloobayo xajka aan kaga baxahayo xayu meeshii weye xabastanii aad igu xabistoon nafta ay dhaafi weydoon dhaqaaqi waayo waan luudayaa waan dugdugayaa meeshii aan dhaafi waayo meeshii duniya ha noqoto madiina qarkeedan allah ka dhigo maka duleedkeeda allah ka dhigo meeshaasaan ku xalaaloobaya wa kaanat waxay ayd gabadhaasi dubaaca taxt miqdaad ibn camr alkindi saxaabigaasaa qabay miqdaad ibn swad ibn cabdiyaquu azuhri odaygaas aswad ibn cabdiyaquu azuhri oo haashimiga ee mxuu ahaa qurashiga ayaa soo korsaday markaasuu tabanaahu qabla alislaam asagaa loogu abtiriyaalo miqdaad ibn aswad baa layska yidhahdaa ibn cabdiyaquu azuhri waa xaliifu bani zuhra ama asagu dhalashadiisu waa nin reer bani kinda ah dubaaca iyo nabiguna waa ilmo adeer zubayr waa in cabdulmualib cabdulahina waa in cabdulmualib nabi maxamed calayh salaatu wasalaam iyo dubaaco waa ilmo adeer وxadثna cبد بن حmayd الxاaفظ الkisi أhbarna cبدالرزاq بن hmام السنcاني أhbarna mcmر بن rاشhد أbu curوة اليmاني عن الزهري محمد بن شhاب الزهري عن curوة بن زبير عن cائشha رضي الله تعالى عنها qaalad waxay tidhi hooyadeen dakhala nabiyu nabiga u gala calayhi salaatu wasalaam calaa dubaca binti zubayr ibn cabdilmualib faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii uriidu alxaja xaj baan doonayaa waana shaakiyatu waana sheeganaya waana bukaa waa xanuunsanahay xajna waan rabaa inaan dhaqaaq weyno dhexda aan ku habsoomana waa ka baqaya way macnuhu faqaala nabiyu nabigu wuxuui calayhi salaatu wasalaam xujii xaji washtaritii waxaad qabsataa ana maxilii meeshaan ku xalaaloobayo makaanka aan ku xalaaloobayo goobta aan xajkay ku dhammaana ku egya waxaa weeye xayu meeshii xabastani allaw adigu xabisto xadiidkan ee uu ku bilaabay sheekhu baabka uu ku bilaabay alimaam daara qudni asagu cilalkiisa uu cilaya xadiidka oo wuxuu yidhaahdaa xadiidka zuhri waa inuu can zuhri can curwata can nabi mursalan baa raajixuu yidhaahdaa baad ka fiirin karta cilalkiisa sidoo kale waxaa ku raacay abu xaatim araazi cilalu ibnihi markaad fiirisaan laakiin alimaam albukhaari iyo ardaygiisa muslim alxajaaj abulxusein waxay rajaxayaan inuu xadiidku saxiix yahay oo wasligu uu maxfuud yahay kadalika alirsaal sida iyagu mareen baana xoog badan maxaa yeelay ninka hore abu usaamaah ah fii riwaayati can hishaam bni curwata can abi waxaa mutaabiceeyey ninka le cabdullahi bn numayr wuu mutaabiciyey cinda طaxaawi kadalika cumar ibn cali cinda الطabaraani wakadalika abu bakr bn cayaash wamacmar ibn rashid kulluhum can hishaam bni curwa rag badan baa marka ku mutaabiciyey waana iqa ninkaas abu usaama xamad waana abat الnaasi aclam الnaasi fi xadiiث اlkufiyi weeyaan riwaayadan dambe marka iyaduna zuhri ah ariiqa zuhri macmar can الzuhri nasaa-i wuxuu yidhi asagu laa aclamu axada asnada alxadiida can الzuhriyi hayra macmar buu hi asagu rag badan baana sidaa maray laakiin aclamu الnaasi bicilali xadiidi الzuhri baa xadiidku waa saxiix waana moxamed bn yaxya duhli xufaaday ragga nuqaada ninka ugu yaqaana axaadiida zuhri duruqdeeda iyo cilalkeeda waa asaga wadaadka bukhaari isku dhici jireen maxamed bn yaxya duhli wuxuu yidhi xadiiu cabdالrazaaq cindana waa xadidka haddaad haysaan cabdالrazaaq can macmar can الzuhriy can curwa soo ma aragtaan uhri markaa mutaabacaynayey hishaam bn curwa wuxuu uhi waxadiiu cabdarazaaq cindana maxfuudu fii qisati dubaaca muxtajun bihi liman araada ashara fi اlxaj ibnujaarud baa fi lmuntaqa ka soo guuriyey bisanadin saxiix ka fiiriy markaas manhaju shaykhayn baa ka xoog badan irsaalka ay wadaadaha daaraquni iyo abu xaatim araazi ay isku raaceen mutaabacatu abi cabdilahi اlbukhaari wa muslim ayaa xoog badan xaafidkuna aad ba hawsha u naqdiyo wuxuu yidhi xadiidku waaba shibhu mutawaatir buu ku dhow yahay mustafiid axaadiis badan oo ilaa toban ah ayaa baabka ku timid asaxu laxaadiina waa xadiidkan alimaam shaafici asagu qadiimkii qowlkiisa qadiimka wuxuu odhan jiray way bannaan tahay in shardi la qabsado fi lxaj haddaad xanuun ka baqayso ama qolyahan ka taliya xaramkaoo kale aad ka baqaysa inay kuu diidaan haddaba waad aragteen balaayaa soo korodhay laa xaja biduuni tasriixin waad aragteen waxay wadaan qolyihii reer sacuud waxaas daalim baa kuu diiday xanuun baa kuu diiday sayadaa kaa go'i karta wuxuun inuu kugu soo baxo aad la dhammaystiri weyda xajkii baad ka baqday waad qabsan kartaa shardiga ayuu imaam shaafici fi lqadiim odhan jiray waagi dambe jadiidka wuxuu yidhi walow abata xadiiu curwa xadiikan ujeeda shaafici waa muxadis walow habata xadiiu curwata can الnabiyi fi اlاstitnaa'i lam acduhu buu i ilى hayrihi fainahu laa yaxilu cindii khilaafu ma habata can rasuuli الlah haddii xadiidka curwa uu sugnaado ma tallaabahaya buu kama tallaabsanayo waa ku dhaqmay waana qaadanaya maxaa yeele aniga agtayda haddaan shaafici ahay ma bannaano xadiid nabi maxamed ka sugan in la khilaafo bayhaqi abubakr albayhaqi muxuu yidhi asagu oo khaadimu fiqi shaafici la yidhaahdo qad abata alxadiiu can rasuulilahi min wjhin buuri shaaficiyow xadiidku nabi wuxuu kaga sugan yahay min uruqin wa wjuh marka eh, marka macnidu waa maxay xadiidku marka waa macmuul cinda shaafici qadiiman wa xadiian xufaaddii eh, shaaficiyado dhanna waxay isku waafaqan xadiidku inuu sugan yahay waana xadiiu saxiixayn xadiidka hore marka abu usaama bukhaari asagu wuxuu ku wariya kun sideed boqol iyo toban buu ku wariyaa shan kun siddeetan iyo sagaal baad ka fiirin kartaan ayib waxadaana cabd bn xumaydin qaala akhbarana cabdالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله أي مثل حديث محو شيغي طريقا ده محو سعلي معمر macmar can zuhriy can curwaan hayne ariiqan hore sida sanacadu keenaysa in hore la raaciyo ariiqan dambe in la daba dhigay ahayd ariiqi hishaam ee uu ku soo bilaabay ahaa xadiiu abu usaamata xamaad ibnu usaama can hishaam bni curwata can abiih oo markaa macmar wax mutaabacayn lahaa hishaam marka laakiin dhexduu geliyey wuxuu saa u yeelay say u kala xoog badan yihiin buu rabaa inuu hawsha cadday maxaa yidhi macmar can hishaam waxaa ka xoog badan abu usaamata can hishaam saasuu gadaal u geey <clears throat> milahu marka macmar wuxuu sheegay xadiidkii u dembeeyey oo kaluu sheegay macmar can الzuriyi ahaa وxadaثna maxamed bashaar bundar sheekh اljamacati qaala xadaثna cabdاlwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi shaahidkiibuu bilaabay mar hadduu xadiidka caaisho keenay lilixtijaaj axaadiiu u makhraati kacaysay ee baabka ku saabsanayd buu imaamku isku dayayaa inuu ayaguna tabiyo waana ariiqadii la yaqaana hadde wabu caasim الnabiy ضaxaaq bn makhlad wmuxamed bn bakr albursani اlasdi can mujurajin cabdilmalik xa waxadaثna isxaaq bn ibrahim wlafdu lahu lafdiga aynu sheegi doonana asagaa iskale ahbarna muxamed bakr ahbarna mujurajin ahbarna abu الzubayr muxamed ibn muslim ibn tadrus almaki anahu samica طaawusan طaawus ibnu kaysaan buu maqlay waa cikrama mawla bn cabaas ibn cabaasin ee wax ka warinaya ana dubaacata binta zubayr gabadha dubaaca la yidhahde in zubayr in cabdilmualiba atat rasuul allah rasuulka ilaahay bay u timid faqaala waxay tidhi inii anugu imraatun haweeney baan aqiilatun ay daciifatun xanuunsan oo bukaan culayska ay sheegayso waa culays xanuun weeye bukaan iyo jiro weeye xagga hilib iyo ma aha culays kale inkastoo islaan laf weyn ahayd wa inii anugu uriidu alxaja xajbna waan doonaya famaa ta'murnii maxaad i faraysaa nabi allow qaal nab wuxuu hi ahillii bilxaji xajka xidho oo labayk allahuma labayk dheh ama labayka xajatan wa cumratan dheh washtaritii waxaad qabsataa oo shardi ka dhigataa oo tidhaahda anna maxillii meeshan ku xalaaloobayo dadku markay yowmu naxritu ay jamaraadka tuurtaan oo ay gowraca sameeye xeerashaday xalaaloobaan kadibna dawaaf lifadday ku dhammaystiraan haddii aad gaadho weydaade maxaa tala aba ana maxilii meeshaan ku xalaaloobi waa xayu xabastanii meesha rabbiga igu xanibto weeye qaala wuxuu ihi curwe ibn cabaas aan dhaho ibn cabaas wuxuu idhi faadrakat ilaahay baa u gargaarayoo xajka way haleeshay way dhammaystiratay dhexda ma aysan ku daalin oo kuma xanuunsanin faadrakat ilxaja wa atamad bay ka dhigan tahay xadiikii nasaa-i asagu wuxuu ku daray xadiika markuu waranaya ziyaado aadoo fiican faina laki calىa rabbiki ma statnayti buu nabigu yidhi faina laki waxaa kuu ahaaday adugu calىa rabbika rabbiga waxaad ku leedahay ma statnayti waxaad soo reebatay shardiga rabbi aad la gashay rabbi waa kuu oofinaya xaqad u leedaha meeshaad dhaafi weydo inaad ku xalaalowdo waxadaana haaruun xadiidkan ibn cabaas ee asagu shaahidaanta u keenay waa mukharajun cinda ahli الsunan nasaai abu daawud tirmidi ibn maaja afartu waa wariyaan maca muslim waana xadii saxiix asaguna وxadaثna hاrun بن cbdالlahi الxamaal qal xadaثna abu dawud الطayaalisi xadaثna xabيib بn يزيid aljarmi can cmr bn harim الأsdi can sacيid bn jubayr الأsdi وcikrima bn cabaas can bni cabaasin radi allahu tacala canهuma ana dubاcata araadad waxay doontay alxaja inay xajday doontay faamaraha الnebi nabigaa faray calayhi الsalaaة wasalam an tashtarita inay shardi qabsatoy xidhato fafacalat saasay yeeshay fabacad dalika arrinkaasay samaysay can amri rasuulilahi sal ly slam faridu nabigu faray darteed yay markaa saa u samayso amarka nabiga ka fulayso ay ku dhaqmaysay waxadaana isaaq ibrahim alxandali wa abu ayuub alhaylaani wasmu sulaym bn cubaydillah waynu gaari doonaa magaciisa abu ayuub alhaylaani sulayman bn cubaydilah baa la yidhaahdaa wa axmed ibnu khiraashin axmed bn xasan bnu khiraash qaala isxaaq wuxuu uhi fii riwaayati ahbaranaa yani isu ahbarana unbuu yidhahdo annaga soo maray haddaad ku aragto isxaaqoo xadaanaa ama wax kala sheegay tasaruf baa ku jira ahbaranaa base wax ku wa qaala alaaakharaan labadii sheekhay ku ladhnayd waxay yidhahdeen waa abu ayuub iyo axmede xadaanaa abu caamir bay yidhaahdeen wahuwa abu caamirkuna cabdilmalik ibnu camr alcaqadi wey xadaanaa rabax wahuwa ibn abi macruuf almaki can caطaa ibn abi rabaxin can ibni marka ninkan caطaa ragga hore saciid bnu jubayr iyo cikrime iyo taawuus iyo mutaabacaynaya can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana nebi sal slm qaala lidubaaca wuxuu ku yidhi xujii xaji washtaritii xaggana waxaad qabsataa ood soo reebataa ana maxilii allow meeshan ku xalaaloobayo xayu taxbisuni meeshaad igu xabaasta weeyo fawa fii riwaayati isxaaq waxaa ku yimid amara dubaacata nabigu dubaaca wuxuu amray inay sidaa yeesho xadiidka markaas macnuhu tusay ee cad ee bannaanka yaalla jumhuur asxaabi alxadiid baa ku dhaqma min asaxaabati waاtaabiciin diidadana xagga salafka xagga saxaabada ibnu cumar keligii buu ka sugan yahay marka qolyaha iyagu qolyaha iyagu diidaya waxay leeyihiin aayaddii daahiru qowlihi tacala waatimu alxaja wاlcumrata lilah bay ku dhegan yihiin xaj in la dhammaystira mooye war kale ma socon hayay taagan yihiin waatimu alxaja wاlcumrata lilah aayaddu waa caam naskana waa khaas marka xajka iyo cumrada dhammaystira ilaahay dartii iyo e, amar rabbi qaadadkiina u dhammaystira layidhihi ruuxii xanuunsada aayaddu kama hadlin dadko dhan bay la hadashee waa caam ruux dhaqaaqi waayey ruux habsoomay ruux awoodahayey midaan awoodayninba waxoo dhan baa soo galay xadiidkana wuxuu ka hadlay saaxibu cudrin marka laa tacaaruda bayna khaasin wa caamin macnahaasa sax ah waxaana axaadii badan babaa ku yimaado mahaati ah. tirmid markuu xadika wariy wuxuu wa fi lbaabi can jaabirin wa asma bint abi bakr wadubaaca xaafidku wuxuu ihi wa fi lbaabi aydan sucda binta cawf rag ku daray wuxuu ihi wa asaaniiduha kulluha qawiya axaadiita dhowrka en sheegay asaaniidooda way xoog badanta fatxubaariga mujaladka lixdan iyo sagaal ka fiiriye ishtiraadku marka inay bannaan tahay oo dariiq salaf tahay cumar baa ka sugan tahay cumaan cali bn abi aalib khulafadaas saddexda waa ka sugan tahay camaar ibnu yaasir iyo ibn mascuud cabdullah caaisha umu salama iyo hayrkood bay ka sugan tahay walam yasix nafyu lishtiraai ila can ibni cumar asaguna marka aabbihii buu khilaafay ra'yigiisu marka ra'yi daciifa marjuuxa weeye mukhaalif lisunna mukhaalif lisunna marka ijtihaadkiisii lagu raaci maayo mar nabiga khilaafay baabu ixraami الnufasaai واstixbaabi ikhtisaaliha lixraami wakada alxaa'idu marka sidaa uu maalikiyadu iyo xanafiyadu sidaa ibni cumar bay iyagu ku tageen inta badan bu qolyahaasi way ku badan yihiin inay ra'yi ijtihaadi ay meel la maraan xanabilada iyo shaaficiyada dhaama marar badan baabu ixraami الnufasaa واstixbaabi ikhtisaaliha wuxuu baab yaha gabadha umushay inay xajka xidhan karto xajka aan loo diidaynin awaafka beytka umbaa laga mamnuuciyo rakcataynka awaafka ka dambeeya umbaa loo diiday wixii salaad ah ama awaaf ilbeyt umbaa loo ogolayne xaajigu wuxuu sameeyey gabadha nufasada ay umusha a sida xaa'idadoo kale ixraamu nufasaai gabadha umusha inay xarman karta xajka iyo waistixbaabu ikhtisaaliha ah in la jecel inay qabaysato xajka u qabaysato iska khafiifiso marka xadidka akbarka ah lilxraam ixraamka dartii oo dadkay la dadka lamata ilan markaad xajanaysaan ama aad cumro xidhanaysaan ama xaj aad xarmanaysaan inaad qabaysataan baa sunna waa inaga soo marray ayadna waa la mid weeye oo la dhihi maayo daahirba matied maxaad ka qabaysani wakada alxaa'id xaaiduna waa lamid iyaduna inay u qabaysataa la sunneeya xajkana ay la timaado waxadaana hanaad ibnu sariy wazuhayr ibn xarm abu khaytamata anasaa'i wa cumaan ibn abi shaybata kulluhum dhammaantood can cabda ibnu sulaymaan alkilaaba muxamed alkuufi waa nin iqo imaam jabala ah. qaala uhayr wuxuu idhi asagu zuhayr ibnu xarbin wuxuu idhi oon hanaad iyo cumaan aysan sheegin xadaanaa cabd bnu sulaymaan buu idhi can cubaydillaahi bni cumar alcumari can cabdiraxmaan bni qaasim can abi abi qaasim maxamed bn bakr sidiiq ataymi can caaisha radi allahu tacala canha eedadiib wax ka waranhayaadi qaasim caaisha eedda uga aadan qaalad waxay tidhi hooyadeen nufisat asmaau bintu umays asmaa bintu cumays alkhatcamiya ayaa umushay nufisad asma bintu cumays baa umushay maxay umushay bimuxamed abubakr sidiiq bay umushay markuu jacfar shahiiday oo dagaalkii mu'ta ku shihiiday sanadka sideeda hijirada garanaysaane oo gabadhu cidadeeda dhammaatay abubakar baa guursaday asma abubakar baa guursaday abubakar markuu dhintay kadibna cali buu waagi dambe guursaday marka cabdulahi bn jacfarna waa u dhashay saxaabiga jacfar ibn abi aalib ahaa maxamedbakr marka waa abubakr bay u dhashay eh, ibnubakr bishajaray ku umushay xajatulwadaac sanadka tobnaad hijrada iyadoo xaajiyad ah oo meesha shajaro la yidhahda maraysa waa dalxulayfa dalxulayfa geed ku yaalla shajara layska yidhaahdaa wayna iman doontaa bishajara geedka meeshii geedkii bay ku umushay waa geed ka yar fog oo xagga baydaha xiga marka dalxulayfa hore loo socdo taaggana aan la gaadhin geed ku yaallay oo marka dadka ka yar dhaxbaa illa waa umulayso foolanaysa faamara rasuullah rasulka wuxuu faray abaa bakrin oo ninkeedii ahaa ya'murha inuu faro an takhtasila watuhilla may umushahaa bes miiqaadkana waan joognahaa ha qabaysato hana xajkana ha xidhato xadiidkan isnaaduhu waa saxiixun calaa shardi shaykhayn muslim baa wariya bukhaari ninka la yidhaahda cabd bnu sulaymaan can can cabdiramaan bn qaasim can abiihi can caaisha waa calaa shardi اlbukhaari marka waa saxiixun calaa sharطihima wuxuu nabigu marka abubakar buu faray inuu faro asmaa an taqtasila inay maydhato lilixraam oo tuhilla xajkina ay xidhato oo marka labayk allahuma ay tidhaahdo xadana abu khasaan muxamed bnu camrin qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid adabbi can yaxya bn saciid ibn qays alansaari can jacfar ibni muxamed jacfar asaadiq ninkii la odhan jiray ahlu beyti rasuulilahi oo aweeye can abi aabihi muxamed bn cali bn xusein ibn cali bn abi aalib weeye muxamed albaqir ninkii la odhan jiray can jaabir bn cabdillahi alansaari radi allahu tacaala canhuma fii xadiii asma jaabir marka waa shaahid xadiikiisu umar hati kacay xadiidkii caaisha umar hati kacay fii xadiii asma binti cumays xiina wakhtiguu nufisad ay umushay bidulxulayfa ay ku umushay wuxuu sheegay ana rasul sal slam amara inuu faray ababakrin abubakr inuu amray inuu faro inay qabaysato xaggana xajkii ay xidhato fa amaraha abubakar baa wuxuu faro farintii u gudbiyey an takhtasila inay maydhato wa tuhilla xajkina ay xidhato xadiikan marka waxaynu sanadkiisa u tilmaamaynay wadaag taraquda tatabuca aamka ah iyo cilalka mujaladka koobaad raqamka ayuu xadiidkan ku cileeyey oo wuxuu yidhi asaguna wuu laba afleeyeyo markuu maraya cilalkana qaabbuu oga hadlay xadiidka markuu tatabuca maraya qaab kaleo oga hadlay qaabka tatabuca hadda ikhuseeye kaas baanu kuu sheegay wixii kale waan iska daynay lanna waa laba ariiqoo iskhilaafsan wey tatabuca wuxuu yidhi maali baa xadiika irsaaliyey maali ibnu anas baa xadiika irsaaliyo wuxuu yidhi can cabdiraxmaan can abiihi mursalan walaysa fiihi can caaisha maali ibnu anas baa xadiika wariye wxuu ka wariyey can cabdiraxmaan ibni qaasim can abiihi oo qaasim ibni muxamed ah can الnabiy buu ka dhigay oo caaisha ma sheegin buu intaasuu ku gaabsaday oo wuxuu leeyahy marka cubaydillaahi bni cumar alcumari waxaa khilaafay maalig baa khilaafay cubaydillaah ibnu cumar ibnu xaabs alcumari waa nin jabalu maalig aan maalig u dhigmo weeye foodan la gelin karin daarqudni waa ka lexday marka wuxuu la fuulay cabdinu sulaymaan wuxuu idhi wa xadiiu cabdata khaطa'un ninka khilaafay maalig ma cabda mise waa cubaydillaah cubaydilaahi fooda lama gelin kara waxaa lala aaday ardaygaa lala aaday ardayguna waa jabal lam yujarax bishay iqatun xaafidun xuja bililaaq weeye bililaaq marka maalig irsaalkiisana wax laguma celileeyo cinda ahli اlxadiid asaga daaruqudni baa ka mid ah ragga yeele og maxaa yeele waxa uu caadis ka mid ah xadiidka inuu tiisa mawsuulka ah ama marfuucka caadatu maalikin an yuuqifa almarfuucaat wa yursila almawsuulaat dhaqankaasuu leeyahay saa darteed ba alxaafid abu mascuudin adimishqi fii ajwibatihi lidaara qudni can saxiix muslim markuu difaacayay raqamka labaatn wuxuu yidhi ida jawada ubaydlah waa cubaydlah bni cumar alcumari ida jawada cubaydاllaahi isnaada xadiiin lam yuxkam limaalikin calayhi fima arsalah faina maalikan kaiira ma yursal axaadiia asnadaha hayru min alahbaat wacabdat bnu sulaymaan faiqatun habtun waa warkiisii ninka bayhaqi naaqidka asaguna mujaladka shanaad sunankiisa wuxuu yidhi wajawadahu cubaydillaah ibnu cumar can cabdiraxmaan waa wa xaafidun iqa wuxuu diidan yahay tacyiilka daaraqudni bay diidan yihiin waa tacyiila marka aan aan tabar lahayn wey markuu laakiin cielka marayo cilada inay daciif tahay buu dareemay daaraqudi tacliilkiisa tatabuca inuusan sax ahayn buu dareemo aanu iska dhaadhiciyey kolley wuxuu yidhi xadiidkan maalig iyo jamcadu waxay ku wariyaan min xadiidi cabdaraxmaan can abiihi oo qaasimin muxamed ah can asmaa bintu cumays oo ayeydii ah asmaa bintu cumays waa qaasim ayeydii ina ayo qaasim waa ina maxamed ibn bakr sidiiq maxamed abubakr sidiiqna yaa dhalay asmaan bintu cumays baa umushay fii xajil wadaa dhashay ninka marka qaasimi ayadii wax ka qaadanaya ayadii lam yalqa lamuusa kulmi inqiaacaas marka la aaday haddana maalig baa khilaafay cubaydilaahi uu ka soo tegey cabdaa iska bedelay wuxuu yidhi xadiidku waxaa weeye min xadiii asma binti cumays waana munqaico qaasim bn muxamed lam yasmac walam yalqa jaddatahu oo asma bintu cumaysa dhankaasuu u bedelay idan waa laba cilo kala duwan laba kale xadii ninkan cubaydlah xadiika caaishuu ka dhigay baab kale w la yaqaano macruuf wa riwaayat cabdiraxmaan eh, bn qaasim can abiihi oo qaasima can caaishana waa muxtajun fi saxiixayn sanadkan waa min asax alasaniid weliba cabdana waaba la yaqaanaba akar riwaayata canhu lbukhaari ariiqan weliba ood maraysan cubaydilaahi can cabdiraxmaan aad ba uga wariya wuxuu kaloo aad uga wariyaa cabda can hishaam bni curwata can abi can caaisha aad ba ugu badan yahi marka ciladaa dambe nawowi xadiidka marka daaraqudni qaabka uga hadla ka tegey lam yucalliq huna ma soo qaadin ma soo qaadin lam yatakalam xataa inuu cileeyey muusan sheegin laakiin muhadabka sharxu muhadabka ku taabtay mujalladka wuxuu yidhi warka daara qudni macno badan ma laha falxadiiu muttasilun صaxiixu wakafaa bihi sixatan riwaayatu muslim lahu fi صaxiixi wawasluhu aabitun fi صaxiixi muslim buuri wasluhu haabitun fi saxiixi muslim calaa yati xaal maxaan ka rabnaa sunnadaanni marka waa sunna iyaduna aabita weeye sunna haabita weeye oo gabadha xaa'idadaa iyo gabadhan umushay haddii ay xaji rabaan way xajiyi karaan wayna xidhan karaan dadka aan xayd iyo dhigdhalmeed midna qabaysay u qabaystaan baynahee u qabaysan oo qabayskii ixraamka waa la imanayaan waxaan loo ogolayn keliya hayra an laa tatuufi bilbeyt salaadna dee looma ogol waynu gaari doonnaa baabu bayaani wujuuhi اlixraami waanahu yajuuzu ifraad اlxaji wاtamatuc wاlqiraanu يجuز إفrاaت الxaج والتamتع والقirاn وجawاaز إdخاaل الxaج calى الcمرة وmatا yxil الqاarن min نusukhi baab dheer buu hadda sheekhu bilaabay wuxuu ihi wuxuu baab yahay bayaanu wujuuhi اlإxraam wujuuhi anwaac اlإxraam in la cadeeyo inta qaabka loo xajiyo inta qaab ama nooce loo xajiyo in la cadeeyo ayb وأnhu يجuuز inuu bannaanya in la cadeeyo ifraad اlxaji xaj keligii in la mutaxo xaj keligii aad la timaado sanadka wاtamatuc inaad xaji cumro laba timaadood cumrada horraysiiso unta cimrada aad dhammayso salaada aad yeeshaan kadibna maalinka sideedaad ee bisha dilxija aad la timaado xajka aad xidhato wاlqiraanu iyo in la lamaanayo laysku daro xaj iyo cumro oo tira labayk allahuma xajatan wacumra macan ood camalkii xajka besa la timaado cumraduna hoosta ay kaga necmaysanaato sidii nin xaj keligii soo xidhan baad la imanaya dawaaf waaxida sacyo waaxida waxaad labalabalaba imanaysid laakiin niyo iyo camal ahaanba waa isfangelinaysaa labada shay isku jinsiga ah isku xukumkaa haddii la wada niyoodahe waa isdhexgalaan tadaakhul weeye abwaabta lixda ahaydee tadaakhulku geli jirana xajka kowka ahaa wajawaazi idkhaali اlxaji iyo inay bannaantah xajka in la geliyo cala alcumra adoo cumro sii watay inaad xaj ka daba keento inay bannaan tahay khilaafan liljaahiliya wmataa yaxilu lqaarinu ninkii qaarinkay xaj iyo isku daray cumro goormuu ka xalaaloobaya min nusukihi xajkiisi iyo camalkiisi intaaba in la caddeeyo masale dhib badan inta qaabee loo xajiyo saddexda qaabe hadda aad taqaanaan ijmac baa la soo guuriyaa wadaaddo khilaaf keenayna way jiraan xaj ifraad baa la yidhaahdaayo waa in sanad aad u safarto xaj keligii halkan aad ka safri xaj keligii baad unbaad u safraysaa cumro kuma daraysid safar kaloo kaa ka madax bannaanna waad cumraysani kaa maxaa la yidhahdaa ifraad wey waa mutxid inaad goonina u cumraysato oo safaraad um, ka bilowdo guriga aad ka imanaysa ood ilaa baytulaxaraam aad tagto iyo safar asna madax bannaanoo min beytika ilaa baytilahi alxaraam ah kaa ifraad la yidhaahdaa waa kay shaaficidu yidhaahdaan asagaa u fadli muran badan baa ka taagay inuu u fadli badan yahay waxaa soo raaca xajka leeya tamatuca ah. kada hadda aad u taqaanaan ah tamatucu waa maxay bilihii xajkii saddexda ahaa bisha shawaal ama shuwaal iyo dilqacda iyo dilxij saddexdaa bilood baa ashhurxaj la yidhaahdaa bisha shuwaal iyo bisha dilqacda labadaa bilood iyo bisha dilxija waxaan kahayn xaj lama xidhan karo xaj ma xidhan kartid ramadaan iyo rajab iyo xaj ma xidhan kartid waa in ay bilato dilqacda aad xidhato ama muxaram dhedeeda cafwan carafo dhexdeeda aad xidhato carafo ilaa labaatankeeda miyaa mise kulligeedba waa wixii kaa tegay acmaalulxaj waa la iman karaa waa kale sayiduna bilahaasa ashurxaj la yidhahdaa bilihii xajka ayaad cumro xidhanaysa cumradii acmaasheedii baad la iman xajka intaan la gaadhin baad ka xalaaloobi oo maalinka sideeda aan la gaadhin adoo marka xaaloobay baa hadana oo acmaashii cumrada dhammeeyey baa haddana xaj yaad bilaabi oo unkaysaa kaana maxaa la yidhaahdaa tamatu tamatu baa la yidhahdaa qiraanku waa maxay waa inaad bilihii xajka aad wada xidhato cumrihii xaj aad israaciso siduu nabigu yeelay calayh isalaat wasalaam labayk allahuma xajatan wa cumra markaad mufrad tahayna labayk allahuma xajatan baad leedahay bas ama xajan baad ku gaabsan haddaad mutamatic tahayna cumraad markoo xidhan hadhow baad xaj xidhan doontaa way kala duwan yihiin saddexdaasaa in loo xajiyi karo ay sunnadu ka hadashay axaadiid badan oo imaamku tixi doonaa axaadiidta waxaa ugu caansan xadiidka caaisho xadiidu jaabirin xadiidu anasin wabni cumar wuu tixi doonaa axaadiitaas dadka soo guuriya nabigu qaabkan u xajiyey waxaa ugu cadcad uguna dhammaystiran xadiiu jaabirin waxaa soo raa xadiiu caaisha laakiin muslim asagu wuxuu doortay inuu ku bilaabo xadiiu caaisha maxaa yeelay waa ruuxii nabiga oogu xiga dadkan oogu jecla caaisha wax badoon rag waysan arkarin bayna la socoto nabiga xaalkiisaa ayadaa xoogagaalah waxay ka tagtayna jaabir baa dhammaystiri doona intuu alif ka bilaabay ya geyn doona xadiidka jaabir kutub gooni laga alifay marka saddexdaa qaab baa loo xajiyay kee fadli badan wadaadda waxay dhaheen ifraadkaa fadli badan safarka goonida ah ee xaj loo xajiyo en waxba lagu ladhin ee markaa dhammaystana wax dhiigga aan lagaa rabin wax dhiiga gowrac midna aan lagaa rabin kaasaa u fadli badan rag badan baa sidaa ku tegay shaaficida ka niman waxay yidhaahdeen tamatuca u fadli badanoo waa kii nabigu uu tamaniyey ee uu yidhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu maa suqtu اlhadya waa kay saxaabadu u badnaayee waana ka u dhib yar in loo xajiyo maxaa yl waa imtixaan lagama maa soo bixi kara hawlihiisu halkan aad ka dhaqaaqdo ood miiqaadka aad ka xarmato saad xaaji u tahay eed u liqdaaran tahay oy maradu kugu soo hanto yaad maalinka koyo tobnaad maalinka tobnaad aandhaho ee dilxija ayaad xalaaloobi waad baabi meesha maxaa laga sii baxaa bishoon dhoweyn dilxijoo isbuuc ka dhiman yahay yaa la sii baxaa dad baa toban beri sii horeeya sideed sagaalka dilxija ku dar dhowr iyo toban beri laba isbuuc labaatan beri baad ahaanaysaa muxrim xadar ma taaban kartid islaan ma agmari kartid waadh ma agmari kartid oo xisaabo badan waad rafaadi waad isloobiba injir baa ku geli qorshahaadu haddii wax kale ku badbaadin waa culus yahay ka asagu tamatucu waa xaj dhib yaroo la raaxaysto intaad cumraysato oo dharka iska bedelato ood xiiratood magaalada wareegto adood muddo taaka hoteelkaadii nairobi ka soo kacday iyaad sideedaad mino u dhaqaaqi adoo dhaadan oo wabax ah warka waad faadan bay la tahay waa dhib qiraanna ifraadko kale waa dhib badan yahay qiraan asna waa xanuun badan yahay maxaa yeelay sidaa mufridka umbaad acmaashunbaa kuu noqon mid mid mooyeene maalinku mufrid uu xalaaloobo umbaad aguna xalaalnimo kugu horay labadaa xaj ayagu way culus yihiin ma yagaa fadliba culum waxay leeyihiin tamatuca ayaa mudda u roon xarajna aan lahayn loona badnaa nabiguna tamaniyo yidhi haddaanan xoolo soo kaxayn lahayn asagaan yeeli lahaa kaasaa fiican nabigu ma tamaniyin mana eh, jeclaanin waxaan fadli badnay wali waxay dham qiraankaa ah fadli badan oo nebi maxamed baa ilaahay u doortay nabigu qaabku u xajiy wax ka qayr badanna ma jiro carwa kaase waa ninkiina nebi maxamed hawshiisaa laga fiicnaa niman halkaasay ka buskiciyeen maxay idinla tahay warkan ma sahlano ilaahay addoonkiisii karaamada badna wuxuu u doortay si loo xajiyo sida ugu fiicnayd hadalka nabiga ee uu leeyahay low istaqbaltum min amri masjid bart waxaan leenahay waa xirma qaboojin saxaabadan xoogo walbahaartay ee ka xumaatay inay nabiga khilaafeen ama qaabkiisa u xajin waayeen aan hadyiga soo kaxaynin ayuu u xirma qaboojin hayaa waa ayagu sasabahaya waana xikmo sharci a ah weeye war niman yahow saa haddaan moodahay maba yeeleene laakiin hawshiinna way fiicantahe wada wey hawshu ayib haddii nabiga tiisa laga fadli badan yahay ilaahay baa ka joojin lahaa nabi allow tan kansal tana samee sidii loo yidhi cumrada iyo xajka gudageli khilaafan liljaahiliya jahiliyadu maxay qabeen jaahiliyadu waxay qabeen mushrikiin alcarab wa kufaari quraysh waxay aaminsanaayeen bilaha xajkee saddexda ah shuwaal sida taal arafo saddexdaa bilood waxaan xaj ahayn lama xidhan karo lamana cumraysan karo waana kabiira min alkabaa'ir ba aaminsanaayeen warka carabi inaad fahantaan wey xaj bilihiisa asagaa iska leh wax kalena lama xidhan karo idan shareecadu maxay tidhi xaj bilihiisa hee cumraa la xidhan oo waa la isdhex gelin oo waa la tamatuci xaggeed u kala wadaan xajiyo cumro waaba isku baabe khilaafan lijaahiliya اlcarab wey saddexdaa qaab adugu waa la gartay qaabka qiraanka ama tamatuca ah ayaad mooda nusuustu inay u qiimo badan tahay xagga haddii laga fiiriyo jubraanka iyo jubraan la'aantana xagga ifraadka idmudda inuu quruxsan sii daba noqota nin walba sii u sahlan intuu axkaamtiisa bartaa u xajiyo nabigu calayh isalaatu wasalaam waa inaga soo marra goormaa xajka la waajib yeelay calaa khilaafin sida raajixan aanu tilmaano inuu sanadka sagaalaad dhammaadkiisa ama sanadka tobnaad markii xajka ilaah la waajib yeelayba nabigu ummaddu wuu wargeliyey wuxuu waan xajinaynaa sanadkani ha isu yimaado madiine agaarkeeda tuulihii u dhowaa miyi magaalaba waa iskaga yimid nin walba nabiga ku daydo ayuu ku talagalay jumcu nabigu ku tukaday madiino ummaddana u khudbeeyey xajkana u sharxay nin walba wuxuu u sheegi lahaana u sheegay maalin sabti ah bacda duhur markuu duhurku nabigu ku tukaday madiino ayuu ka safray madiino dilxijo kow ana makuu galay nabigu calayh isalaatu wasalaam bisha sadataal loo yaqaan oo shan maalmood ka dhiman tahay yuu nabigu madiine ka safray ibnu xasam wuxuu yidhi khamiis buu nabigu madiine ka baxay axaadiis badan buu markuu ku qasmay inuu awilo niman waxay dhaheen wuxuu baxay sabti sabtida xoog jamcu nabigu madiine ku khudbeeyey ummaddiina axaadiita u sharxay maalinkii sabtiga ahay duhurka ummaddu markuu tujiyey ayuu nabigu dhaqaaqay shan beri buu sii socday lixaadna wuxuu galay makuu galay maalinkii lixaad oo khamiis ah sideed khamiisaad waa imisa laba khamiisaad waa sideed beri maalinkii sagaaladoo jumcaynna muxuu taagnaa carafuu taagnaa saa u nabiga safarkiisii khamiisoo dilxijaad ko tahay carafa gormay noqonaysaa maalin jimcay noqonaysaa laba khamiisood waa sideed beri ka khamiis ka khamiis waa maxaa xiga jamcow maalinkai sagaal carafu nabigu taagna alyowma akmaltu baa soo degta maalin jumco ah, oo nabigu carafo taagan yahay dilqacdoo shan beri ka dhiman nabigu madiine ka soo baxay oo tahay sabti sabti axad isniin talaado arbacu soo socday maalinka khamiistahayd buu soo galay dilxijana ay tahay o dilxijo waa o dilqacdoy ka dhimantahay shan nabigu soo baxaanku xaggee warku kaa maray maalinka nabiga safarku lixu ahaana muxuu joogay makuu joogay oy tahay maalin khamiisa dilxijana ay tahay carafana ay tahay o khamiistaas khamiisteediina muxuu xidhay saxaabadu ma xidha asagu soo xidhna magu qaarin buu ahay saxaabadii tamatucay waxay xidheen xaj jamciyii ku xigeen xaggeed nabigu taagnaa carafo intaa ma fahanteen intaas la qabsada qodobka kale soo raaca asxaabu rasuulilaahi curfigoodii iyo curfiga dambe fuqahada iyo sidan wareerinin asxaabu rasuulilah ninka mutamatica ah iyo qaarinka mutamatic bay u yaqaanaan tamataca rasuululahi bay ku leeyihin saxaabadu maxay ka wadaan xaj iyo cumru isku darsaday xaggee tamatucu ka soo galay meeshii labada shaqada ahayd ee laba shaq iyo laba safar laga rabay iyuu halka dhigtay wey acmaashii labalabada ahaydna laba dawaaf laba sacyi muxuu ka dhigtay hal halkaasuu raaxadu ka soo gelaysa tarafuhu iyo nasayuhu halkaasuu ka soo galay alqiraan cinda asaxaabati wa luqatihim waa tamatuc tamatucuna waa tamatuc nabi maxamed baa tamatucay haddaad aragtay oo kale iyo wuu qiraaniyo maxay ka wadaan qiraankii bay ka wadaan haddaad aragtay oo kale nabigu afrada isagoo mufrid u xaji maxay ka wadaan camal xaj oo waaxidu la yimid isku daray ka wadaan camal xaj oo waaxidu la yimid camal cumro madax bannaan iyo mid xajoo madaxda lama imanine muxuu la yimid xaj keligii hoosta lagaga nicmaysan yahay oo kor marka laga firi ah xaj waaxida qaabka hadaad u fahantaan hal xadii oo xadiidka ka hor imanaya ma jiro haddii laakiin afrado aad u qaadataan aad ku fasirtaan binaan cala istilaaxi mutaahiriin waad wareeraysaan nabi maxamed bilijmaac lam yufrid qaarin buu ahaa hadyi buuna waday goormo marka uu noqonaya mufrid laba macno ku dhacaa tamutuca taqaaneen iyo tamatucu qiraanin oo fii curfi saxaaba ah ifraadkuna laba macnuu noqdaa fii curfi saxaaba oo qiraan la ifraad ay yidhaahdaan iyo mutaakhirin oo u yaqaana ifraadka xaj keligion cumro ayn ku lannayn kana horraynin kana dambayn intaanaan isla fahanno inta mar haddii la fahmo axaadiidka aan dareeriyo xadaثna yaحya بن yaحya التmimi qal qarأtu عlى maliki can bn shab الزuri can curwaةa can aشha radi الlahu taala anha qaal waxay tooyade kharajna maca rasuuli الlah rasuulka ilah baanu la baxnay caama xajaة الwadaac xajkii sagootiska bilijmac اlmuslimiin nabi maxamed intuu noolaa bacda اlhijra intuu soo yirda kadib weligii hal mar buu xajiyey waana markan halkaa mar buu xajiyey lam yaxuja bacda اlhijraةi ila maraة waaxida wa xajaة اlwadaac imise goor buu cumraystay aar cumradaa afarta latina tanaa ku jirta cumrada qiraanka uu yahay baayaa afar ku ah hooyadan marka waxay tii nabi maxamed baanu la baxnay calayhi salaatu wasalaam caama xajat ilwadaac sanadkii xajkii sagootiskaee nabigu ummadda uu la dardaarmay ummadda u sagootiyey faahlalnaa bicumratin cumraannu soo xidhannay faahlalnaa bicumratin cumraan soo xidhannay uma qaala rasuul اllah maxay u sheegaysaa ashhur اlxaj in cumro la xidho muxuuha cinda alcarab jariima hooyadu waxay ku bilowda inay jebiso qaacidadii mushrikiinta cumrana soo xidhanay bilowga hore weeye uma qaala rasuul lah wuxuu suubanuhu man kaana macahu hadyu ninkii hadyi wata ee xoolo soo kaxeeyey min alxilli ka keenoo madiina ka keenay ama khaarijka ka keenay falyuhilla bilxaji xaj ninkii hadyi wada cumri iyo xaj ha isgeliyo uma laa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yaxila minhumaa jamiican midkoodna kama xalaaloobayo cumro iyo xaj ilaa uu si wada jira oga xalaaloobayo yowma naxri ninkaasoo muxuu noqday qaarin wey qaarin wey cumraan soo bilownay ninkii cumro soo bilaabay ee hadyi waday maxaa soo xidhatay dulxulub cumraad ka soo xidhatay hadyina waa wadaa muxuu nabigu yidhi waadi lcaqiiq markuu marayay ninku cumro xidhay hadyina wada ha ku daro xaj mana ka xalaaloobahayo ilaa uu isla dhammeeyo qaarin buu bedelay wey caalat ilmas'alatu ilaa qiraanin ka baxday cumradii mufradadaadi waa laga tegey qaala hooyadan waxay tir kuu sheegaysa faqadimtu makata makaan soo galay wa ana xaa'idun sarif markay maraysa meesha maka qarkeeda ah, ayaa dhiigku ku dhacay hooyadee lam atuf bilbeyti beytkii maana dawaafin cumradii dawaafkeeda lama imanin walaa bayna asafa walmarwatan maanan sacyin saciga dawaafba maadaama aad noqonayso saa haddii loo wareegiyo saa haddii loo noqnoqdo waa iska dawaaf bay dheheen cinda asaxaaba lam aduf maanan ku wareegin bilbeyti kacbada maanan ku wareegin walaa bayna asafa walmarwatina maanan ordino maanan soconin fashakawtu dalika ilaa rasuulilah arrinkaasaa nabiga u sheegay nabi allow beytka kuma dawaafin eh, saciguna bacda dawaafin buu dhacaaye mar haddii dawaafkii la ii diiday sacyi ma jiro nabi alla de maxaaj maxaan sameeya faqaal nabi wuxuu waxaan la gaadhay yowmu tarwiya soo gasha yowmu tarwiya waa haysaa ayadoon weli ka xalaaloobin oo cumrayna soo xidhataye ya waxaa soo galay xajkii baa soo galay hadyina maysan wadin ayadu hadyi maysan wadin faqaal nabi wuxuu ihi unqudii ra'saki unqudii ra'saki madaxaada furfur tiimihii kuu dabnaa ama kuu galaannaa furfur caaishoy wamtashiii xaggana shanlayso timaha feedh oo furfur waahili bilxaji xaj xarmo oo xidho yowma tarwi oo berri ah ama saakaba ah wadaci alcumra cumradiina dhammaystirkeeda halkaa kaga tag jooji wey cumrada waxay ku biirtay xaj bay fangashay ayb haddaad halkaa ku joojinin socon mayso qaala waxay tidhi hooyadeen facaltu suu nabigu yeelay baan sameeyey falamaa qadayna alxaja xajkii markaan dhammaynay oo maalinkii saddexiy tobnaad la gaadhay arsalnii rasuul rasulka ilah baa i diray mac cabdiraxmaan bin abibakr sidiiq ila diray ila tanciim meesha la yidhahdo ii diray factamartu waan ka soo cumraysta halkaasaan ka xidhay faqaala nabigu wuxuu uhi haadihi tan aad ka soo xidhayta tanciim makaana cumrataki hore ee aad kaga tagtay ee dhammaystiri weyday xaylka dartii bay u dhigantaa faaafa aladiina ahaluu taqdiima taqhiir baa ku jira laakiin iska fahmaysaan faaafa aladiina ahaluu bilcumrati dadka cumro soo xidhay ilaa midka ahaa in dhiig ku dhicin idalxulayfa ka soo xidhay iyo meelihii mawaaqiidda ka soo xidhay cumro bilbeyti bay ku dawaafeen wa bisafa walmarwati ku dawaafeen uma xalluu way xalaaloobeen markay xalqiga sameeyeen ayagu maxay isu bedeleen ragga cumro soo xidhay xaggan hadyi aan wadin acmaal cumray dhammeeyeen intaan la gaadhin xajka maalmihiisii waana xalaaloobeen waa mutamatiin isu bedeleen waana sidii saxaabad u badnaayeen dawaafkii cumraday la yimaadeen uma aafuu dawaafan aakhara dawaaf kale haddana dawaafeen goormahadee waa dawaaf ifaaday ujeeda waa dawaaf rugni ah bacda an rajacuu markay ka laabteen kadib min minan lxajihim xajood u dawaafe dawaafulcumra way la yimaadeen dawaafulxaj wa dawaafurukniana way la yimaadeen nimankaas waa mutamaticiin maxaa soo hadhay wa ama aladiina kaanuu jamacuu alxaja wاlcumra qolihii isku daray xaj iyo cumro muqaariniinta oo nabigu ka mid ahaana fainamaa daafuu dawaafan waaxida cumradoodii iyo xajkoodii waxay ka dhigeen hal dawaaf hooyadii markaad waxay kuu soo gaabisay dadkii khulaasay kaa siistay wayna sharxi doontaa waxadaana cabdulmalik ibnu shucayb ibnu leyth qaala xadaanii abi aabihi shucayb ibnu leyth can jaddi awogoo leyth ibnu sacda xadaanii cuqayl bn khaalid bn caqiil alayli can shaab الzuhri can curwat bn zubayr can caaisha radi allahu tacala canha hooshda wuxuu ku leeyahay nawowi wuxuu yidhi waqad jamaca abu maxamed bin xasim kitaab weynoo xajat الnabiyi buu qoray muxib abri baa kitaab ka qoray rag culamo fara badan baa nabigu qaabka xaj kitaab gooni ah ka qoray kitaabka ugu jaamicsanna waa kitaabka ibnu xasim ugu weyn nawowi baa hoosta ku yardina wuxuu leeyahay waqad jamaca bayn axaadiia iskhilaafsan nabigu qaarin buu aha maya mutamatic buu aha maya ifraad buu ahaa maxaa lagu jamcinaya ibnu xasm wuxuu ku jamciyey nabigu qaarin buu ahaa buu i buui wadaca anahu kaana qaarinan wata'wala baaqi اlaxaadiiث wاصaxiixu ma sabq buu nawowi leeyahay wqad awdaxtu dalika fi sharx اlmuhadab biadilati wajamiici طuruq اlxadiiث wa kalaami اlculamaءi اlmutacaliqi biha halkaasuu la maray oo wuxuu leeyahy nabigu wuxuu ahaa mufrid buu ahaa buu leeyahay nawowi ibn xasm buu radinayaa lakiin ibn xasm baa saxan xaafid ibn xajar baa sallimay oo xaafidka fatxiga aad ugaga hadlay waxaa ka horeeyey ibnuqayim oo zaadka wacdara dhigay faniga ninka hadlana asaga ugu fiican madoon nabiga la socdo qaabku markuu hadlaayo waxaa kaloo hawsha xaqiijiyey ibnu taymiya meelo badan ku sharxay isaguna aad fafaahiyey mujaladka labaatan lixaad baa ka ah majmuuciisa iyo kale toddobaadba ibnu cabdilhaadi tacliiquu ku leeyahay sharxu muslim nawowi sharxigiisa wuu naqdiyey meesha ayada xaafidkuna wuu soo qaatay hadalkii ibnu cabdilhaad wuu sallimo wuu ogolaaday almihim nabigu inuu qaarin ahaa caaishaba caddayn doonta waxba ku daalina jaabirna wuu caddayn doonaa can caaisha radi allahu tacala canha zawji الnabiy sal slam annaha qaalad waxay tidhi kharajna maca rasuuli illah nabiga ilahi baanu la baxnay caama xajat اlwadaac sanadkii sagootiska xajkiisii fa mina waxaa naga mid aha marka hore bilowga man ahalla bicumrati cumro soo xidha baa naga mid aha wa mina waxaa naga tirsanaa man ahalla bixajin ruu xaj soo xidha baa naga mid aha xataa qadimna makkata ilaa maka aan ku soo dhowannoon gallay faqala rasul sal slam wuxuu uhi man axrama bicumrati ninka cumro soo xidhay walam yuhdi hadyina aan wadin falyaxlil ha xalaaloobo bicamali cumratin ha ku xalaaloobo mutamatac isku bedelo waman axrama bicumrati ninkuu cumro soo xidhay waahdaa hadyina wadana falaa yaxilu ma xalaaloobahayo xataa yanxara ilaa uu gowra hadya hadigiisa ninkaana muxuu isu bedelay qaarin buu ninkaa noqday maxaa ninkii xaj keligii soo xidhay hadyina aan wadin falyutimhe falyutima xajahu saddexdaba hooyadan way kuu sheegtay isbeddelkii isuu ku yimid way kuu sheegtay qaala hooyadan waxay tihi caaisha faxidtu waan xayday markaan sarif marahay falam azal maanaan ka zuulin xaa'idun inaan dhig qabo xataa kaana yowmu carafa xataa kaana yowmu carafa ilaa maalinka carafa la gaadhay uu soo dhowaaday ujeeddaa oo maalinka ka horreeyey tarwiya sideed bay u jeeddaa walam uhlil maanan soo xidhan agga bilowga horena ilaa bicumrata umraana soo idh anu aj ma soo idhanin cumraan soo xidhay fa amarani rasuulula rasulka wuxuu faray an anquda ra'sii madaxayga inaan furfuro ii galaamo inaan furfuro wa amtashida xaggana aan shallaystoon feedho yacni faraha iyo gacmaha ku furfura shanlaha dii la geetoma waa go'ahayaan saasay fuqaadu leeyihiin ah, hooyadan fargelin bay ku sameen gacmaha geli baa laga wadaa ma aha shanla geli ee hadii la yidhahdo timin waa go'ayaan dhiig baa waajibhaya laakiin mtashidiibu nabigu dhowrkoo soo celceliyey waa maxay mashdi haddii la sheegay ama mishdi la sheegay iyo ibtishaa waa in soqof la geliya timaha soqof ma taqaanaan waaya wuxuu i amray intaa whilla inaan xidho bixajin xaj aan xidho faray wa atruka alcumrata cumradii aan ka tago maxaa laga wadaa cumradii acmaasheeda aan joojiye maadaama aan dhammaystiri waaye laakiin xagga camal ahaan iyo ajir ahaan iyo niy ahaan ma aysan joojinino cumradeeda waay fangashay xajkeedii bay fangashay inagu e waa maxay haddee ma dhammaystiri kartide xajkiisu ku dhaafine ka wareeg wey hawshio cumrada waxaad ku xawishaa xajku xawil saad marka qaarin ku noqo oo marka caaisha waxay isu bedeshay qaarin liajli اlcudri saxaabana waxay isu bedeleen qaariniin liajli alhadyi labadaasaa laba fahmo qaal hooyadeedu waxay tidhi fafacaltu dalika saasaan yeelay xataa idaa qadaytu xajatii xajkaygii markaan dhammeeyey bacaa macii rasuulula rasuulka ilahi wuxuu diray iyadaa codsatay dagaal dheer bay ku geli doontaa hadda ilaaga way soo gaabinaysa hooyadeen cabdiraxmaan ibni abi bakr sidiiq buu ila diray wa amarani wuxuu ina faray an actamira inaan ka soo cumrayso min atanciimi meesha hadda aad ku yacdaan makaana cumratii ay badal cumratii cumradii aan dhammayn waay bedelkeedii allatii taasoo adrakanii اlxaju xajku ii soo haleelay walam axlil minha anoon ka xalaal noqonin cumradii anoon ka xalaal noqonin xajku ii qabtay ee nebigu xaj uu yidhi cumrada ku jooji ayaan soo qadlayay tiri marka cumradeedii ma qaday ahayd ay kaga timid mise cumro hadda la bilaabayo adday ahayd baa laisku haya hooyada nusuusteeda waxaa ku cad cumradeedu inay tahay qade maxay qadaynaysaa وأtim الxaج والcumرaةa lilah oo maadaama ay dhammaystiri weyday limaanicin xadana cabd بن xumaydin qaal ahbarana waxaa ku jira qofka gabadha maxramkeeda ah walaalkeed aabbaheed abtigeed adeerkeed wiilkay u tahay kaabirtu u tahay inuu la khalwoon karo oy keligii raaci karto gaadhi la fuuli karto oy gaadiidka xataa dameera iyo baqle iyo farda xataa ay dhabarka dambe ay kala raaci karto oo culays aysan lahayn cabdiraxmaan iyo caaisha oo walaalada ogtihiin وxadثna cبد بن xmaydin أhbarna cبدالرزاq أhbarna mcmر can الزhriي can curوة can cاشha رضي الlaه taعalى canha qaal kharajna mca النabiy nabigaanu la baxnay caama xajaة الwadاc sanadkii sagootiska xajkiisii baanu la baxnay oo nabigu ummadda u dardaarmay khudbooyin iyo dardaaran wax ku oolo aakhriya adduunba ku dhaqmaan nabigu ugu jeediyey nabiguna xilay si toosoo ula kulmaan iyagoo dhanna oo ugu dambaysayba iyagoo idil fa ahlaltu bicumratin baan soo xidhay walam akun ma ahayn suqtu lhadyi horaan maysan soo sheegin hadday kuu sheegtay riwaayaadkii ba uu jamcinaya imaamku wuxuu ugu dhaxaay waxaa weye riwaayo kasta macno gooni oo muhiim ay wadataa walam akun ma ahayn suqt اlhadyi mid hadi soo kaxaysa ma ahayn bilowgii horan cumraan soo xidhay hadyina maanan wadin markaan cumradii dhammaystiri waaye xaydka dartiina waxaa la yidhi ka wareego u wareeg xaj cumradana waxay kuu fangashay xajkaadii qaarin bay sidaa ku noqotay liajli alxayd faqaala الnabiyu calayh الsalaaة wasalaam dhowr goor buu nabigu waadi alcaqiiq buu ku soo yidhi dhaxda marka la maryo ku soo yidhi sarif marka la maryo ku soo yidhi maka markay galeen buu ku yidhi saxaabada intaasu goor buu la hadlayay badala ilaa iyagu markuu caadaadka horaa weli ku dambeeyo amuu nabigu idiin daayaa bay islahaayeen oo nabigu hadduu taqriirkiisanu marka uu idiin noqdaa sharci man kaana macahu hadyun ninkii xoola wada iyo hadyu wada falyuhlil bilxaji maca cumratihi xaj ha la xidho iyo cumra hasla idho hasfangeliyo uma laa yaxila ma xalaaloobaya xataa yaxila minhuma jamiican ilaa wada dhammaystirana kama xalaaloobahay ninka qaarin wey qaaladu hooyatin waxay tihi faxidtu falamaa dakhalat leylatu carafa ma aragtaa falamaa dakhalat markay soo gashay oo soo dhowaatay leylatu caraf habeenka carafa uu soo dhowaaday habeenka carafa goormo weyahaad goormuu soo dhowaan aroorta sideedaad wey aroorta sideedaad maxaa soo leyla carafa kugu xigta qultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahi innii kuntu ahlaltu bicumrati nabi allow cumran soo xidhay fa kayfa asnacu bixajati xajna maantaa la xidhanay maxaan sameeyaa qaana wuxuu uhi unqudi ra'saki madaxaada furfur timahaada kuu galaaman furfur wamtashidii shanlayso wa amsikii can alcumra riwaadana ugu cad wa amsikii can itmaam alcumra weeye ka joogso dhammaystirka cumrada kusii socto maxaa ma dhammaystiri kartid ayib xaydku weli waad abtaay ka tag iyo jooji iyo cafwan maxaan soo maray naqdi miyaan soo maray cumrada ku saabsan lafti naqdi minaan soo maray in kale ii fiiriy wa daci lcumra daci lcumraan soo maray iyo utruki watruk lcumraan soo maray kana marka ereyganaa ka fiican wa amsikii can lcumra ka fiican cumradii halkaa ku jooji waahili bilxaji xaj xidhan maanta qaalad hooyadan waxay tii falammaa qadaytu xajatii xajkaygii markaan dhammeeyey amara cabdiraxmaan ibn abi bakar buu wuxuu faray inuu iraaco o kaxeeyo tanciimigii faardafanii waa ifangeliyo gaadiidkii baan la koray faacamarni wuxuu iga soo cumraysiiyey min atanciimi meesha waa meesha ugu dhoweey xilliga ee maka ka baxayso bannaanka u baxayso koogu dhoweey xaramku markaad ka baxayso makaana cumratii badala cumrati cumradaydii hore iga khasaartay iyadu say aaminsan tahay weeye amaan dhammaystiri waaye inaan allati taasoo amsaktu canha aan ka joogsaday in dhammaystiri waaye liajli alxayd xadaana ibn abi cumar alcadani qaala xadana sufyaan waa aragtan hooyadan cumradaas ahayd iyo sababkeedii waxay ku timid hadda waa idin caddeey idinkuna hadda intaad xajidaan ood cumraysataan yaad haddana waxaad ciin baan ka soo cumraysanaya isku baabaatiin adacwa acam min اdaliil daliilkuna ahasu min adacwa waana qaadixuha fi اlusuul daliilka aad daliishanaysa iyo waxaad sheegaan waa inay isdaboolaan waa inay isleeyihiin halkan nairobi baad ka tegi waad cumraysan cumradaad dhammayn maalmaad iska feedhan kadib maalin kasteed baa xaj xidhan xajkii baad dhammayn haddana waxaan ka soo cumraysan jidda waxaan ka soo daa'if tanciim jicraano xisaabahaas waxay u baahan yihiin daliil daliil looma haysaan ya <laughs> xadaثna بن abi cumar الcadني qاala xadana sufyan بن cuyaynata can الزuriي can curwa can caiشha radي الlahu tacala canha qaala kharajna maca rasuuli الlah rasuulka baan la baxnay faqaala nabigu wuxuu yidhi man araada minkum an yuhila bxajin wacumratin falyafcal waa markii horeba man araada qofkii dooro oo minkum idinka kamida ah, an yuhila inuu xidho ihlaalku asalkiisu waa rafcu sawti bitalbiya talbiyadii dikriga kor loo qaada ihlaal la yidhahdaa waagi dambe waxaa lagu idlaaqaa xidhashada ixraamka qudhigeeda ihlaal la yidhahdaa an yuhila inuu xidho bxajin xaj iyo wacumratin cumra falyafcal ha yeelo wman araada qofkii doona an yuhila bxajin waxdahuna falyuhila ha xidho waman araada ruuxii doona an yuhila bicumratin waxdaha falyuhila waa bilowga hore qaala caaisha waxay tihi faahla rasuululahi bixajin faahla rasuululah bixajin maxay ka wadaa qiraan wey waa xaj keligi unbuu la imanaya acmaal xaj keligeed sidii mufradkii buu u xajinaya laakiin waa qaarinoo hadyi buu wadaa wa ahalla bihi naasu maca way kuu sheegi doonta hooyadee waahalla bihi xajka waxaa xidhay naasun dad baa macmar la xidhay xajku nabigu xidhoo kale dad baa soo xidhay wa ahalla naasun bilcumrati wاlxaj bay soo xidhaan iyaguna oo mutamaticiin bay noqdeen wa ahalla naasuna bicumratin waxdaha bay noqdeen wa kuntu anugu waxaan aha caaishaa fii man ahalla bilcumra dadka cumro keligeed la yimid baan ku jiray jiri وxadثna abu bkr بن abi shaybةa qاala xadثna cabd بن سulayman الضبي abu mxamed الكوفي الكilaabi cafwan can hishaam bni curwata can abi can aisha radi allahu tacala canha qaalat kharajna maca rasuuli illah rasuulka ilah baanu la baxnay calayh isalaat wasalaam fii xajati lwadaac muwaafiina anagoo ku beegmayna muwaafiin ay muqaariniin annagoo ku beegmayna lihilaali dilxija dilxija dhalashadeeda bilashada dilxijaan ku beeg yeelay annagoo dilqacaday shabari ka dhimantaan baxnay waxaan ku beegmaynaa oo maka ku beegannahay dhalashada dilxija way yaqaaneen dadku way garanaya waddaday marhayaan idinku hadda markaad safraysaan meeqa kilomitr goobnaan ku aadanahay gaaris adu ka qadaynaa baad leedahay waa ku qiyaasan tahay hooyadan waxay tidhi waxaan madiine ka baxnay annagoo ku beegmayna carafo dhalashadeeda maalinkii lixaad bay joogeen maka joogeen waana kowdii bisha dilxija ahayd oo khamiisa muwaafiin ay muqaarineen shan beri baa qaal hooyey waxay tii faqada rasul sal slm man araada minkum an yuhila bicumratin falyuhila falowlaa anii ahdaytu nabig wuxuu haddaan hadi soo kaxayn lahayn la ahlaltu bicumratin mutamatic baan noqon lahaa wey cumraan xidhan lahaa markaan ka xalaaloobana xaj baan xidhan lahaa qaal hooyadan waxay tihi fakaana min alqawmi saxaabada waxaa ka mid ahaa man ahala bicumratin wa minhum saxaaba waxaa ka tirsanaa man ahala bilxaji qaalat fakuntu ana miman ahalla bicumratin dadka cumro soo xidhay baan ku jiray fakharajna waanu baxnay min almadiina xataa qadimnaa maka ilaanu maka gallay faadrakanii wuxuu soo gaaray yowmu carafa isoo haleelay wa ana xaa'idun anoo dhig qaba lam axilla aan ka xalaaloobin oon dhammaynin min cumratii aan ka xalaaloobin fashakawtu dalika ila اnabiy nabiga hadda joogo haddee shaarici loo dacwootay faqana wuxuu daciy cumrataki ka tag yani halkaa ku jooji wanqudii rasaki madaxaadana furfur timaha kuu dabanna iska furfur wamtashadii feedhoo shanlayso waahili bilxaj xaggana qabaysana hadde waanaga soo marray waahili bilxaji xajna markaasi xidho qaala waxay tidhi hooyadeen fafacaltu falama kaanat leylatu اlxasba habeenkii dixda markaan joogno muxasab maalinka saddex tobnaad ee mina laga soo dareero habeenkeeda Eh, agga madiina loo baxayo meel muxasab loodhan jiro laa galaheed ahoo dix badnayd baa habeenkaa la beri jiray aroortaana madiina loo yaaci jiray habeenkii marka laga soo dareeray eh, mino galabka laga soo daray saddex tobnaadki ayaa muntashir markay dhammaadeen habeenkii afariyo tobnaad ee loo jeeda bay tinabi allow maya ani far baa taagan dadkii madiina u socdaan nin walbana wuxuu la yimid haweenkoor haweenka maxay noqdeen haweenka nebi maxamed mutamaticiin bay ahaayeen xaj madax bannaan iyo cumro madax bannaan bay wataan gabdhihii lala qabay caaishana maxay wadataa xaj keligii bay la timid iyo umro cumro aan aysan dhammaystirin tii bay ka masayrtay hooyadeed waxay tiri socon mayso caawa waa inaan soo cumraysto waxaa nabiga iyada kala qabsada fiiraad falamaa kaana leylat اlxasba habeenkii dexjiifka marka la joogo galaha gala la joogo habeenkii afar tobnaad hadda la socda wqad qada allaahu xajana asagoo ilah xajkana uu dhammaystiray arsala maci nabigamaciga wuxuu diray cabdiraxmaan ibn abi bakar faardafanii wakharaja bi ila tanciim gaadiidkiibuu isaarayo tanciim buu iila baxay faahltu waxaan soo xidhay bicumratin madax bannaan faqada allaahu xajana wacumratna ilaahay baa dhammaystiray xajka aniga cumradanadi walam yakun fii dalika arrinkaa aniga igu dhacay tiri kama waajibin hadyun walaa sadaqatun walaa sow mutamatic wix lagu lahaa mooyeene cumrada anuu aan dhammaystiri ee xayd iyo dhiig igu istaageen dhiig bixi layma dhihin laakiin mutamati sidiis maa looga rabaa mutamati maa laga rabaa dhiig baa laga rabaa sidiisuba hadyun xoolo gowrac igama waajibin walaa sadaqatun raashin bixinna igama waajibin walaa soomun soom marka waa mushkil lafdiga asaga ah lannu qaarin laga rabaa dhiig mutamaticna maxaa laga rabaa soodda boqol dolar lakama jeedo hadda maqu mara neef ya boqol iyo konton boqol iyo konton ma lix boqol oo riyaalba aduu lix boqol oo riyaal ah, waxyaabaha dulmiga ka jira xajkay ka mid tahay adhiga laydinka iibiye wuxuu ku yimaadaa sacuudiga afartan dolar idinku waxaa laydinka gadaa boqol dolar strlia waxaa laga keena labaatan dolar ba sacuudiya ku yimaada labaatan dolar soddon iyo shan dolar ba ku yimaada akhriya dhibka ka jira xajka idinkana waxaa laydinka gadahaya boqol iyo konton ya markaad gowracdaan hilibki intii laaqado ayaa laga iibiya haddana Eh, yaa la siiyaa masaakiinta muslimiinto dhan hilib bay ka dhegeen haddii hilibkaa loo qaybiy maalinkaan meesha ku gubracda dib baa loo iibiyaa xaggee aadaa meeshuu galdinkaas weydiinay fasaadka xajka ka jira haddaan habeenka usbuuc buqaan haddii la tiriyo ya maxaa tiri jaamacow maya laascaanood baa la geeyaa anadig wax maraysaa miye saaxiibkii waa la kabtamaya dhib ma jiro reer laascaanood waxba ooma qabo waan jeclahay wa xadina abubakr nabishabata caafan abu kurayb halkaa ma ku istaagaahadde sibaad iisoo fiirinaysaan halkaan iska jooga